gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran kulan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s h waaweyn ay soo galayso taarikh waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha tobanaad labaatan saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka xog wareysa caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona muxuu salka uu ku hayaa khilaafka siyaasadeed ee dhinaca doorashooyinkii ka taagan deegaanada puntland xilli maanta ay qoraal soo saareen ciidanka danab ee ka howlgala deegaanadaasi puntland tanna hadee waa la ka xanjirtaayo haddee dala ay ku cusub tahay dimuqraadiyadda iyo doorashada ay ku cusub tahay marka haddee meesha waxay haysta laba mabdaba is haysta mabdaale war ninkii shacabkii waxay leeyihin war ninkii aniga cod iga rabow codkayga imow oo kaala ikasmo aan codka ku siiye iyo midle lixdan iyo lixdan ku caana maalayo waraysi arrinkaasi ku saabsan ee barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni madaxda dowladda federaalk soomaaliya waxaa uu ku eedeeyey burburinta nidaamka dowladnimada dalka qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa amarkii ugu dambeeyey uu siiyey ciidamada iyo saraakiisha kala duwanee ku sugan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya inay bilaabaan dagaalka ka dhanka al-shabaab qodobadaas iyo qodobo kale xubintii kalamaan waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan sugaantaasi qaybaha dambe barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontaan waa mar kale iyo xog waraysi qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaligaa ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro sidaan wax idiin dhahna haddaan hadal idiin dhacay maxaadi marii sugtaan darbacamiya rabtagebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran mar kale kula wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenan xog waxa uu noqon doonaa maalmii u dambeeyey khilaaf siyaasadeed dhinaca doorashooyinka ayaa ka taagnaa deegaanada puntland gaar ahaan magaalada garoowe xilli guddiga doorashooyinka ee beeg ay sheegeen in muddo kordhin ay u sameeyeen xukuumadda deni si loo dardargeliyo doorashooyinkaasi haatee xubnaha kala duwan ee mucaaradka ayaa diidmo kala horyimid yimid arrimahaasi waxaa wax ka weydiiyey xildhibaan hore cabdibari yuusuf jibriil xog badna ka haya arrimaha doorashooyinkii guud ahaan siyaasadda puntland bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aad baad umahadsay reer kulmiya waa idinka mahad sidaad shacabka soomaaliyeed ugu adeegtaan haddii arrinta puntland ka socotaa adeer wax cusub ma ahan sideedana waxaad ogaataan meel haddii doorasho ka dhacdo isqaqabsi iyo isciirsi maaragtay laga waayi maayo tanna haddee waa la ka xabsirtaayo haddee dal ay ku cusub tahay dimuqraadiyadda iyo doorashada ay ku cusub tahay marka haddee meesha waxay haysta laba mabdaba is haysta mabdaade war ninkii shacabkii waxay leeyihiin war ninkii aniga cod iga rabo codkayga imo oo kaala i aan codka ku siiye iyo midle lixdan iyo lixdan ku caanamaalaayo laaluush iyo corruption iyo musuqmaasuq u goordahaya labadaas labadaas arrimood baa ishaysata marka waxay noqonaysaa dee in midda hore la raaco oo shacabka codkiisa la raaco oo shacabku waxay rabaan dadku taageeraan baa fiican nimankan siyaasiyiinta oo qaarna xamar ka qaylinaya qaarna puntland gudaheeda ka qaylinaya waxaan leeyahay war shacabkiina codka u doonto wax ka fiican male lixdan iyo lix waa laga guuray marka intaa taasaan ka leeyahay waayahay haddaynu fiirino midaan qofii codka uu madaxweynuhu ku baaqay waqtigii loogu talagalay madaxweynuhu wuu dhaafay sidee marka u suuragelaysaa adeer waxba ma dhaafin sideedaba guddi doorasho markay hawsha la wareegaan ayagaa mas-uuliyaddii qaadanaya ayagaa fiirinaya xilliga doorashadu intay ku dhammaystiraan haddana haddee wax hadda dhib weyn oo hadda la odhan karo waxbay dub dhigeen ma lahan shan iyo labaatan cashay dib u dhigeen bay ku dareen xilligii january la qaban lahaa shan iyo labaatan casho yirahdeen shan afartan bilood hadda noo dhiman baan ku dhammaystiraynaa waxyaabaha iyadoo nagani dhiman ama khilaaf soo khilaafaaba sidii loo xalin lahaa ama inta maaragtay dadka ka dhiman doorashada ee dib laysu diiwaangelinayo taasna haddee lama odhan karo maaragtay wakhtigeedu waa dhaaftay sidana wax walba markii guddi doorasho la sameeyo guddiga doorashaday ku xidhan tahay in ay jaheeyaan xilliga doorashada middan kale haddee guddigan doorashada guddi madax bannaan weeye awal waxay ahayd saddex xisbida saddex xisbidaa dastuurka ku qornayd iyo muxuu ahaa sagaal sagaal qofood oo saddex ka imaanaysa saddex ka imaanaysa xukuumadda saddex baarlamaan ka imaanaysa iyo saddex ka imaanaysa bulshada rayidka ah sagaalkaasay ahaayeen maadaama xisbiyadii la ballaarshay oo sideed xisbi laga dhigay muxuu aha sideed xisbe laga dhigay waxaa ku soo korortay lixdii waxaa kusoo korortay afar kale lix baa ku korortay afar iyo toban afar iyo tobankii xisbi afar iyo tobankii xubnood laba xubnood oo xisbiyada ka tirsan oo iyagu u ooman lixdan iyo lix iyo laaluush iyo maaragtay waxaan ugu magacdaray maaragtay maxi ugu macdaray aan ugu magacdaray maaragtay hagibad ama muxuu ahaa ama dunaal oo dumaan shan iyo labaatan sana puntland dumaan kusoo socotay oo nin walba lahaa anaa booskaar maanta ugu fiican oo dumaanayo kan ka wareejinaya marka afar laba iyo toban ka mida ah eh, xisbiyadii iyo dowladdii isku jira baa guddiga doorashada ku jira ayagaa intaa isla gartay eh, eh, aqibadiina guddiga halkaasay aaday marka puntland waa inay ka gudubtaa waxaa la yidhahdaa hagbad ama maaragtay bahalkaan la yidhaahdo maaragtay bahalkaan la yidhaahdo maaragtay dumaal layska dumaalayo kursigan dumaal waa dhaafay hadbadu waa dhaafay marka kuwa hadda qarqarahayo oo ordahayo waa dad u buka dumaan u buka ama hadbad hadda sida yaqaanaan u buka marka dadka inay kasbadaan baa fiican oo ay dadka aadaan oo dadka codka weydiistaan maantana wax ka fiican maanta male dalkan inuu dimuqraadad aado oo shacabka awoodooda gacanta loogu cesho oo shacabku soo doortaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo baarlamaan beri ay la xisaabtami karaan midda kale eh, reeryo kulmiya waxaa halkaa cabdullaahi oo ka baxaysa oo meesha ka baxaysa wixii la oran jiray maalinwa madaxweyneha intay yimaade madaxweynaha markii afartiisa sanaad dhammaato oo kursiga lagu qabsado oo mid yidhaahdo anaa dumaanaya kursigan dumaashida dumaasha anaa ku fiican markaan la soo istaago hubkii canshuurtaas lagu qabay oo ciidamada hubkoodii iyo waxoodii ninkaas reerkiisaa kaxaysanayay waa waxa maanta puntland haysata madaxweynuhu wix allaale wixii dhaqaalayaala jeebku kusoo rursanayay wax allaale wixii hub jifadiisuu siinayay waad aragta maanta waxa waddan puntland taallo markii la yidhahdo waxaanu waa qaldan ama kan same ama askari weel xunoo shee la magacaabay xil lagu wareejiya qori lasoo farabaxsanaya ama isbaaro dhiganaya taasaa laga gudbaya waxa marka markii taa laga gudbo oo maaragtay dumaashaa laga gudbo ama habaddan laga gudbo nin ku dhiiranaya male inuu qori soo qaato tayada hala raaco marka meesha waxaa ka socda qoladan maaragtay dumaasha dumaasha u socota oo ordaysa oo le waa annaga xilligaa meesha dumaanayna iyo hagbadda u ordaysa haddee ma garan karo waxay ka cararhayaan waa ogyihiin shacabku hadday codkooda inaan taariikhdooda la yaqaan aan la dooranayn marka midda laysku haystaa waa middaas nina wuxuu leeyahay war dumaal baa u socdayo meesha kursiga anaa dumaalhaya nina wuxuu leeyahay dumaashii waa dhammaatay shacabkaaga codka ka raadsi marka taas taas weeye midda midda meesha taal tii fiican haddii shacabka sigaa raacayo waayahay guddiga doorashada aada leedahay waxay ka shaqeynayaan doorasho eh, qofka codsaday ku dhici lahayd dhammaantood waa la salugsan yahay maxay qaban karaan marka iyagu walaale waxay salug wax kale lama salugsano kuwa salugsano waa intaan kuu sheego dumaasha u socota waxa saluugsan oo raba lixdan iyo lixdii ummadda cuqubo baday oo laaluus baday oo hoob baday in laga gudbo eh, oo laga gudayay intaasaa rabta guddigan doorashadana ninka ninka dhalinaya horta dhalin waa inuu u keenaa waxay ku andacoodaan xukuumaddu saddex bay keensatay baarlamaanku saddex buu keensaday intaa waa isku dhexdaas waa isku dhex ku andacoodaan laakiin waa wax dastuurka ku qoran oo xilligii dastuurkan la diyaarinayay qoladii diyaarisay oo farowle ka mid yahay baa muxuu ahaa diyaarisay oo ku qortay wax cid wax qilinaysa ma leh guddigaana guddi wax khiyaabahaya oo nin maaragtay cod u diidaya qof cod u diidaya ama aniga cod iga qaadaya ama dani codka siinaya ama mucaaradka muxuu ahaa cod u diidaya midna ma jeesan tuuqaasaa lagu ridaya waad ogeydeen soddon iyo saddex iyo degmo doorashooyinkii ka dhacay waad la socotaan meelo badan baa xukuumadda maaragtay taladiisa looga guulaystay tanna waa sidii oo kaleeto marka dee adeer nin maantay hadda anoo musharaxa meesha e, bokiskaga la i calaamadeeyey inta xisbi soo orda iga bedeli maayo nin kale ku bedeli maayo xisbigaan guddigan doorashada beeg keliya waxa weeye waa uqaaramidda iyo diyaarinta jadwalkii iyo qaabka baasha u dhacayso iyo siday u dhacayso intaasay u xilsaaran yihiin wax kale uma xilsaarna wixii kale oo ninku hadduu kalsooni qabo oo kursigan rajo ka qabo intuusan maaragtay aadin maaragtay baalka la yidhaahdo dumaal aadin oo dumaal ku qarqarin shacabkiisa codka ha weydiisto halka ha soo istaago laakiin marna ma dhacayso haafmaryan baa dadkan codeeyey in la yidhaahdo soddon iyo saddex degmo oo haaf maryan ka codeeyeen meelaha la iskaga tuuro eh, shacabka tc ma rabo saddexdii degmo waangeeda doorasho inaad ka qabto iyadoo saasa shacabka codkiisina ma rabo annagoo lixdan iyo lixu carbaynale dani waa inuuna maqlaa taayada qaataa hadduusan taayada qaadana xabad baa ka xignaa haddaadeer taasu suuragal maahan ninka aad la maysid ama maamul eh, aad cambaaraynaysid horta adigu saddexda degmo doorasho ka qabo imow oo waxaa khaldan shacabka ka dhaadhici oo waxaana khaldan dheh waayahay garowe hadda cabsi ayaa ka taagan ciidamo badan ayaa magaaladii soo buux dhaafiyey ciidanka danab maanta bayaan ay soo saareen waxay salowgeen go-aankii kasoo baxay guddiga doorashadu maxay kula taa adiga wax ka dhici kara magaaladaas <laughs> adeer ciidan danab la yihahdaa puntland maba lahanbaba ciidan danab la yihahda puntland siyada ma dalaba waxaa samaystay nimanka aranjan waa qabiilkooda waajifo hoose oo aranjan aranjan wadato oo hubkii dowladda waagii xilligii farole ku wareejiyey waataan ka hadlahayay oo hubkii cashuurta iyo dalka in lagu difaaco loogu talagalay jifa hoose haysato weliba haddee reerka nugaal degan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ay u diyaarsan yihiin doorasho oo koox yaro aranjan uu qol la daba taagan tahay marka hadda ninku magac waa sheegan karaa amba hadda maanta inta xamar imaado meel degan waa oran karaa muxuu ahaa xasan sheekh waxaan u diyaarinayaa ciidamadii ciidamadii commandoska ama ciidamadii me waa oran karaa marka weligood de ciidan commando eh, eh, danaba oo puntland ka jira ama laga aasaasay maba jiraanba idinku haddaydaan raacayn nin asagoo dan gaaro lahoo muxuu ahaa danab sheeganaya marka danabma wax dadka lagu cabsiiyaa waa nin gurigiisa gubaya oo gurigiisii xabad ka ridaaya waad ogeydeen hadda ka hor furintii sool in laga soo saaray oo ay baarlamaankii weerareen oo wax ku qaadi waayeen deeteena tii kama duwana waxaa shacabku rabana ciduma hor istaagi karto sharcigana ciddii ku xadgudubta tillaabaa laga qaadaya marka meeshaan ma ahan in la yidhaahdo tayda ha la raaco oo anaa maaragtay gabadha kursiga dumaalayo dumaal baan ku fadhiyaa haddaan tayda la raacin oo aan hagbadeeda qaadan maxabad baan ridayaa dee adeer taa dowladnima laguma noqdo systemna laguma noqdo waayahay iyadoosa iyadoon aysan dhib dhicin dhiigna daadanin sidee labada dhinac isku waafajin karaa deni oo leh waxaan qabanaya doorasho qof iyo cod iyo xubnaha kale ee musharaxiinta oo leh aanu dib ugu laabano nidaamkii lixdan iyo lixda midda kaliya horta horta ko labaan u qaadanaya mhm. nimankaan nimankaan ku cararhayo maaragtay muxuuaha dumaasha ku cararhayo oo kursiga annagaa dumaanayna oo annagaa xaqu oo inaanu kursigaa dumaalna annagoo jifaheda lahaa xaqu waa aarag cabdibaro meesha kaa dhexgalo xubnahan hal qof oo keliya horta kursigaasi mar walba sida la ogyahay oo doorasho haday ku timaado hal qof oo keliya ku fariisanay intaas oo dhan oo musharaxiina ma waxay isku raacsan yihiin badil waxa weye waa laba qaybood mhm. waa laba qaybood waa qayb kursiga dumaashiisa u socoto oo le kursiga anaga ku fiican maanta dumaanahaya oo shacab codkii ma rabo oo dimuqraadiyad ma raba nin leh inta daba socotaan oo iyana tirsiga u buuxinaysa musharaxiinta sheeganaysa waa wasiir baraadis waa ku lifaaqan yihiin waa nin wasiir raadinaya oo kan ninkan dumaasha raadinaya hadduu ku guulaysta uyo wasiir baan kaa dhigaya iraac iyo nin dumaashi dumaan raadinaya horta labadaas wey mucaaradka lagu sheegayo ma ahan sidee ku ogaataade haddii xoogaal baan u ahay waxaan xoogaal u ahay inaan dadka u sheega ma ma ahan xoo waxaan xoogaal u ahay weeye mhm. anaa hadda garowa ka soo tegay hadda xamar soo maray muddo joogay garowa hadda ka soo tegay taasaa la isku haystaa ma la isweydiiyey waxaa loo diidan yahay nimankan oo shacabka codkiisa ay u diidan yihiin oo saddexdoodii degmo ay xabar u haystaan oo dadkiio shan iyo toban kun oo garowa iska diiwaangelisay labaatan kun oo garowa iska diiwaangelisay ay hor taagan yihiin oo ay leeyihiin kursigaan dumaanaynaan hortaagan tihiin maya kursiga dumaasha marka anagu fuulna kabacdi baan doorashada dhammaystiraynaa marka sideeda shacabkii oo dhan waad aragteen gaalkacyo waa aragteen garowe u dambaysa shala waa aragteen boosaaso waa aragteen qardha waad aragteen meesha iyo burtula waad aragteen meesha yaa sanaag iyo halkaas iyo baran iyo waad aragteen haylaan meesha u dambaysa bari salkeeda dadka kii hadlaaba wuxuu le war anugu doosho qof baan rabnaa oo dadkii halkaa u istaagay oo dadkiina iyo war doorashaan rabnaa war lixda iyo lix waan ka gudubne haddii adeer shacabkanina ma muquunin karo madaxweyne danina wuxuu ku mahadsan yahay taladii shacabku gacanta ku ceshoo wuxuu meesha ka saaray kursiga dumaashu meesha ka saar oo laakiin sida lagu eedeynayo deni wuxuu rabaa waktigii inuu dheeraysto taasi ma la socotaa adeer wakti maba koraysan mabaan koraysanba madaxweynuhu amar cad buu baxshay inuusan maalin ku darsanayn asaguna guddi doorashaa la sameeyey oo xisbiyada ka kooban lix xisbi oo urur siyaasadeed iyo xukuumada saddex soo saartay iyo kii baarlamaanka laba iyo tobanka xubnood oo mucaaradkii u badan yahay ma korarsiga ay sameeyeen hadday yidhaahdeen naguma filna saddex ee labada biloodoo soo socotay aan ku darsano shan iyo labaatan casho intayshon hana la siiyo oo iyagu ay hoy ku hareynayaan adeer dani meelna kuma darsan mucaaradku hadda markay waayeen dani waa ku darsanayaa dalku markay waayeen bay haddana waxay la soo istaageen nala kalama tashan ee shan iyo labaatanka see loogala tashadaa haddii guddiga doorashadu ugu xilba kala tashanhayo dee dhexdhexaadba ma noqon karaanba guddiga doorasho waa inuu xilba ka madax bannaan yahay waa inay jadalkooda soo saaraan oo yidhaahdaan annaga saasay noola umanta iyagu soo saaraan marka hadda wax ku darsiyo meeshaan ma taallo shan iyo labaatan casho baa guddigu gadaa yidhaahdeen waa ku dhammaysan kara muxuu ahaa labadan labadan bilood oo hartay iyo bisha kaleeto january adigu isku celcelis hal bilo hal bil weeye waxa waxa nimanku codsadeen halkaa bilna waxyaabaha khaldan nimankaan buuqhayo maaragtay dumaasha u cararayo diidan wax in bal la qanciyo shacabkii la tuso la tashi la sameeyo ah, intaasay way u dhigeen marka waxa ku darsi danina kuma darsan dani diyaar buu u yahay inta kursigaa lala tirtamo cid allaale ciddii ka guulaysata ilaahay muu ahaado midka hadda hadbadda raadinaya muu ahaado dumaasha raadinaya muu ahaado ku kale muu ahaado hadda waxaa meesha ka baxaysa reer baa bahalka isku cesheeda iyo bahalkii wuxuu noqday dumaal iyo hadbad buu noqday meeshay ka baxaysaa shacabka reer puntlandna waxay oomayeen in maaragtay arrintaas meesha ka baxdo kan maanta ordahayoole anaa waa hagbadaydii hadduu berri ku soo baxo oo shacabku doortaan cid odhanaysa hagbad buu ka helay iyo kursigii buu dunaalayo midna ma lahan marka waa in xaqiiqda rabtaa la taabtaa kaasi wuxuu ah xildhibaan hore cabdibare yuusuf jibriil oo inooga warramayay xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan deegaanada puntland ee la xiriira arrimaha doorashooyinka soomaalidu waa cajiib afrikaba waa ka sooc sansaanka carbeedna ma leh cid lagu suureeyo ma leh bal eega siday yihiin siddeedda iyo tobanka gobol intaba calamaa la suday intuba waa suuq madow intuba waa sumad qabiil intuba waa saylad jaan damaaci bay wada sitaan masayr baa lagu salliday sad bay u hamuumayaan sandalo maqan bay rabaan sarrayn bay doonayaan waxayse xariiriyeen saboolkiiyo maatadii aggoommihii bay sidkeen sidii xoolahoo kaley ku baayacayaan sunuud waxay ka samaynayaan waxaanay siin karayn sideen wax idiin dhahnaa haddaan hadal idiin dhacay maxaa dhimanaya sugtaan arbaaxa miyaa rabtaa gafgaf loogu sixiyo godob-godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumi geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira u baxay gulufguluf ku tegay barnaamijka xog wareysaad degeysanaysaan idaacadda kulmiha magaalada muqdisho idinkaga imaanaya markan puntland madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey burburinta nidaamka dowladnimada dalka islamarkaana ku dhisan wax kabedelka waxa uu sidoo kale sheegay deni in dowladdu ay qorsheynayso inay waxkabedel ku sameyso dastuurka dalka hadalkan waxauu ka sheegay kulan maanta uu ka qaybgelaya golaha wakiiladaha dowlad goboleedka puntland waxaa nasiib darro ah in xukuumadda hadda xilka haysa ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay si bareer ah uga leexatay hannaankii federaalka dalka uuna meesha ka saaray dastuurkii lagu heshiiyey muntiyeedkii shirkii madasha dowladda federaalka ah iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ee labaatankii kii mey ka soo baxay magaalada baydhabo wuxuu xambaarsanaa halis aan indhaha laga qarsan karin oo ku soo wajahan dowladnimada nugulka ah iyo midnimada soomaaliya waxaan aad uga digaynaa in la isku dayo in puntland oo xuquuqdeeda ka doodaysa kuna socoto sharci iyo dastuur la hareer maro heshiisyada u yaalla dalka laguna dhaqmo wax liddi ku ah ummaddana la jah wareeriyo dowladda puntland mar walba waxay u taagan tahay dhismaha dowladnimada soomaaliyeed oo mid ah federaal ah dimuqraadi ah iyadoo laga duulayo heshiiskii lagu gaaray shirkii imbigaati kenya laba kun iyo afar dowladda puntland waxay juhdi gelisay sidii dalka soomaaliya u yeelan lahaa dowladnimo dhammaystiran oo heshiis lagu yahay iyada oo qayb libaaxle ka qaadatay diyaarinta dastuurka ku meelgaarka ee federaalka ah in hay-adaha dowladda dib uga howlgalaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho kadib burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya taas oo dowladda puntland gelisay naf iyo maal dowladda puntland waxay ilaa iyo sannadkii tobankii qayb weyn oo hormuudnimo ah ka ah qaadatay geeddi socodkii federaalka gaar ahaan shirarkii kala duwanaa ee garowa n garowa two iyo heshiiskii gaalkacyo ka sokow dadaalladaas ay puntland gelisay dowlad dhiska soomaaliya waxaa xusid mudan in mar kasta ay dowladda federaalka iyo puntland ku kala aragti duwan yihiin tubta dhammaystirka qodobada hortabinta u leh dhammaystirka hannaanka federaalka waxaa nasiib darro ah in xukuumadda hadda xilka haysa ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay si bareer ah uga leexatay hannaankii federaalka dalka uuna meesha ka saaray dastuurkii lagu heshiiyey ee keliya u baahan dhammaystirka warmuntiyeedkii shirkii madasha dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ee kii mey ka soo baxay magaalada baydhabo wuxuu xambaarsanaa halis aan indhaha laga qarsan karin oo ku soo wajahan dowladnimada nugulka ah iyo midnimada soomaaliya sidaan horay u xusnay qaabdhismeedka dowladda federaalku waa mid ku dhisan awood qaybsi degaanada soomaaliya ah si ay u noqoto tub dib u heshiisiin siyaasadeed madaxda dowladda federaalka ah waxay sheegeen oo weliba in dalku yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyadoo meesha laga saaray awooddii ra'iisul wasaaraha waxa ay kaloo sheegeen in dalku yeelanayo laba xisbi siyaasadeed taasoo laga dheehan karo in matalaadda siyaasadeed ee bulshada soomaaliyeed cidhiiri la gelinayo mudana guddoomiye mudanayaal iyo marweyn dowladda puntland iyo shacabkeedu waxay u taagan yihiin ilaalinta iyo ka shaqaynta qadiyadda soomaali mid ah nabad ah dimuqraadi ah kuna dhisan hannaanka federaalka ah dowladda puntland waxay aragti cad ka leedahay tubta loo maraya dhammaystirka hannaanka federaalka ee dalka waxay marar badan nala weyddiiyey sababta aan uga qaybgeli la weynay kulamada madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ee loo yaqaan madasha wadatashiga qaran waxaan caddaynaynaa in madashu aysan ahayn hay-ad ama gole dastuuri ah oo lagu gooyo go'aannada masiiriga ee dalka dalku waa federaal wuxuu ka kooban yahay dowlad dhexe oo aan weli lagu heshin dhammaystirkeeda dhanka shuruucda iyo hay-adaha fulinta iyo dowladaha xubnaha ka ah oo mid walba leedahay degaankeeda dadkeeda hay-ado dawli ah oo ay mas-uul ka tahay xaqna u leh in ay si goonni goonni ah danahooda ugala xaajoodaan dowladda federaalka ka sakow in guud ahaan geedi socodka dowladdiska dalka soomaaliya uu si joogto ah ula kulmo caqabado siyaasadeed amni dhaqaale iyo kuwo farsamo haddana qodobada soo socda ayaa noqonaya caqabadaha ugu waaweyn ee weli soomaaliya ka gaari la'dahay isfaham buuxa waxaana halkan idiinkula wadaagayaa qodobadan kale ah qodobka koowaad geedi socodka dhammaystirka dastuurka ku kumeelgaarka ah qaybsiga awoodaha dowladnimo qaybsiga khayraadka dalka iyo deeqaha caalamiga ah qaabdhismeedka garsoorka maamulka dakhliga iyo maaliyadda dalka qadiyadda gobollada waqooyi ee gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya somalilan maqaamka caasimadda diyaarinta iyo hirgelinta xeerarka hay-adaha federaalka ah hirgelinta doorasho dimuqraadi ah iyo dhismaha ciidan qaran dowladda puntland iyadoo ka duulaysa qodobada kor ku xusan waxay mudnaan siinaysaa waxay mudnaan siisay ka qaybgalka saddex kulan ee madasha wadatashiga qaranka halkaasoo aan la wadaagnay aragtida siyaasadeed iyo midda sharci ee dowladda puntland taas oo ku soo dhammaatay garowshiyo la'aan mudanayaal iyo marweyn haddaba waxaan mar kale ku celinaynaa in dowladda puntland diyaar u tahay in aan dowladda federaalka ah kala xaajoonno tubta dowlad dhiska dalka sidoo kalena inta laga dhammaystirayo hannaanka dowladda federaalka ah dowladda puntland waxay ku dhaqmaysaa awoodaha uu siinayo qodobka boqol iyo afartan iyo labaad ee dastuurka kumeelgaarka federaalka iyo qodobka afaraad faqraddiisa labaad ee dastuurka puntland waxaan aad uga digaynaa in la isku dayo in puntland oo xuquuqdeeda ka doodaysa kuna socoto sharci iyo dastuur la hareer maro heshiisyada u yaalla dalka laguna dhaqmo wax liddi ku ah ummaddana la jah wareeriyo farriinteenna waxay ku socotaa dhammaan dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaane samaha jecel inay si dhab ah loo wada fadhiisto oo masiirka looga taliyo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi den ayuu kaasi ahaa madaxweyne madaxweyne kolidhahaye kadhig kadhig kadhig kadhig ka maxaan ka dhig ah ka dhig ways mahadseene maamuuskaysan lahayn war ka dhigaad ku jirtaaye maxay sitaanun ka dhigna inta madaxda geedland masab aysan lahayn iyo madaxweyne sitaan miyir yeelan maayaane ka magaceen u bixinaa mas-uuliyiin gobol weeye miisaankooda ku koob madaxweyne la mucaaradaan arki jire madaxweyneyaal mucaaradii maxay yihiin markii horea la khaldoo maqaamkooda la dhaafshe muweelayan markii hore madawiine erdan mid kastaa magaciisa runta waa gudoomiyaha maamul goboleedka geedland miyay taa maqla isticmaalayaan mugdi lagu riyoodaa mushkulada abuuree aan muraayad horgeyno oo maxay arkayaan miisaankooda runtaa madaxweyne mid weeye magac baahsanna maaha maanta wixii ka dambeeya mudanayaal gobol weeye middaas waa kugu raacnay wallaahi maamul goboleedka geedlan geedlan gudoomiye kadhig ways mahadsheenedhig markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaan maqli jiray safarkii danaha soomaaliyeed usaan qaadayo wanaagsan war bashiir madaxweyne muuse biixi miyaa safray waqlow mugooja hadduu tegey warba waa hurdaysaanin madaxweyne xasan sheekh bruselis buu ka degay baa la yidhi ingiriiskana waa usii gudbahayaa baa la yidhi qaramada midoobeyna wuxuu ku amri doonaa baa la yidhi cunaqabataynta hobka hadda inay soomaaliya ka qaadaan hay caalamka sida bangiga adduunka iyo imfta wuxuu ku qasbi doonaa baa la yidhi in laga cafiyo deynta soomaaliya war bashiirow gulwadayntaadu waa fogaatee heeska aad sheekada ku bilowdaanan ka ogaada inaad muraad leedahay ma iskushaandhayntii baa soo dhow nin bilaash ku shaqaynahayaad aragtay war bashiirow waxaad heli laheed badaniyaa kuu qoonsanayee khudbaduu maanta baarlamaanka buntland u jeediyana waxa uu ku sheegay golaha wadatashiga inuusan shaqo ku lahayn sababtoo ah haayad dastuuriya maahanuu yidhi xasan shiikhna wuxuu yidhi dowladnimadii soomaaliyau burburinayaa deyntana waxba yaan nala ka cafin inuu yidhi warbawa nama taqaanina sidaasuu dowlad ku dhisahayaa war bashiiro war ma hayside ixtiraafkii nidani baa laalay wuxuuna yidhi khaatuma buntland bay ka tirsan tahay dowladda soomaaliyana keligeed go'aanka ma gaari karto dee somalilan haddaanu nahayna hadalka dani waa soo dhowaynaynaa marka waxaan ku odhan lahaa dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war buntland war kama haysaane ciidamo taabacsan mucaaradka ayaa shiray maanta waxayna dhaheen doorashada buntland wakhtiga loogu tala galay markii la gaaro haddii ay dhici weyso oo sidii loo qaban jiray si aan ahayn loo qabto wixii ka dhaca madaxweynaha dhabarka u ridanaya war anigu waxaan maqlayaa yaquub siyaadooleh januari haddii la gaaro madaxtooyada maqaayadaan ka dhiganaynaa haddaan rabnaa annagaa iskale marka ciidankaas ma yaaquub oo kalaa taliyuu ah warma buntland qarabeed ayaantaasi sibaa wax ka yihiine caasimadii garow waan rabnay soomaali o dham inay caasimad u ahaato qola goonihi inay tirada annagaasaan rabna ka yeelin haddii qalad weeye madaxweyne denina wuxuu wadaa waa dimuqraadiyad marka waxaan odhan lahaa ku kudayo buntland dayo siday dowladeedu tahay war bashiirdaaro buntland war haysade hayside nabadoon abwaan cabdulaahi maxamed jibriil oo la hadlay madaxweyne deni wuxuu yidhi cad ka laacay meel dheer intaad u cirba taagaysid eh. mar baad adigu cayntaad lahayd cayr ka noqotaaye eh. calooshaada geli boobkiyuu kula cudoonaane eh. cafis male nafcoo baha surkiiyo cunaha gaartaaye casiiskii rabbina kama aqbalo toobad celideede ninkiisa caqiidalaa garan kariyo culumma diimeede cabirtoolashadaad formaajo shalay ku cilladaynaysay caynkeedii baan doonayaa cid igu taageerta waa waxaan caqligu qaadan karin lagana ceesaaye cirkaa kaaga dhow beeg inaad nugu cammaysaa buu yidhi aryadhahasamigay cabdulaba waxau yidhi how cadceediyo kuutaal cirka eh? wacaawo leesku celiha eh? cadceediyo kuutaal cirka eh? wacaawo leesku celiha waygu ciidsantii taaladu cayn wareegsantii haddana cidii jiiday socodkee allow allow allow allow ciilka iga bixi miyay maraysaa bowdani waxay ka maraysaa inaan dubiyo maantaiyo inaan dib ugu soo laabto eh. labadaa darbay taagantahe haatan kala doorta war hadday saas taa cadkaanoo eh. kuxuna ama kuxiidiy waxuu isaga dhihi waay war ku qabsi ku qadi maysid xotaa waa jirtaaye eh. odaga hal sano oo samarsiina maa loogu daro warbow mucaaridka buntland waa dad falanoo hal mid bay ka doodahayaan war abwaan hadraawi wuxuu yidhi hadda kahor allah u naxariistee maqal waxaan ku haystaa muslinka iyo waraabaha madmadowga tuhunka iyo mashaqada dhex taallaa inay tahay ismaandhaaf moodaaga xooluhu marka ay la kulanteen muuqiisa aragtay cagaheeda maashaa asna wuxuu majiiraha uga daba maleegtaa celi maganta baadida ismaqiiqidiisi iyo mintidkiiyo dadaalka ah hadba muruq u siimaa ee muxuu sameeyaa ilkaha u midigoo micidaa u gacanay waar waxaa kaloo la yidhi halkaad cagaha saarlayd waa intaad la seegtaa ha ka dhicin salaamada qaar lagu sigtaa jiray war abwaanqaasimada kahor wuxuu yidhi ilaahay sidaan ka arki jiray waa ku socotaaye siigada ka haysaa rag bay sababi doontaaye nin kastoo sallaan dheer u baxa siibashow xigi waar kalamaanay war ma haysaana xildhibaan barkhad batuun oo la hadlay madaxweynaha muuse bixi wuxuu yidhi waa markii ugu horraysay wasiirka arrimaha dibadda iyo ku-xigeenkiisii iyo kiisii kale isku mid yihiin waa markii ugu horraysay wasiirka arrimaha gudaha iyo ku-xigeenkiisii iyo agaasimihiisii ay isku reer yihiin waa markii ugu horraysay wasiirka caafimaadka ku-xigeenkiisa agaasimihiisa iyo qaar kaloo badan isqolo yihiin haddana waa markii ugu horraysay wasiirka waxbarashada ku-xigeenkiisii xildhibaankiisii wuxuuba isku qola yihiin dee marka wuxuu yidhi wixii oo dhan isku reer bay noqdeen warwaaqlo warka barqad batun ma aadan fahmine wuxuu yidhi madaxweyne wax badan baan rabay kale inaan kula kulme waa ii suurtageli weysay xaaladda dalkuna meeshay marayso waad u jeeddaa gacanta inuu ka baxuuna halis u yahay hadda maanta qalinkaaga dalka ugu hiiliyuu yidhi hadii kale qarankan somalilan ay sheegaysa inta naga dhaaftid mamlakatu muuse bixi u bixi bahasha warbow hadda muuse ma waxay ka maraysaa mahayo mana sugaayo imana maqne maarayo sideebuu xilku maskaxdiyo qalbiga uga mirmaya uga miirmaya warbashiiru somalilan waxba ka garan mayside miidaami dhaga male hadduu malag dhawaaqe magansaday wadkaygii wartaliyii hore booliska soomaaliya jenaraal xijaar oo xamdi maxamed kadiyo waraysatay wuxuu yidhi doorashadii dhoweed ee soomaaliya sidaan u qabannay oo booliiska soomaaliyeed ugu hirgeliyey adduunkaa hadda wax ka barta quburo badanina way la soo oo waan siiyaa casharkaas horta waxaan ubaa jenaraal xijaar inuusan been ku sheegin wuxuu sameeyey wax cusuboona adduunka laga aqoonin inay ahaayeen maw adduunka haddee waxbaa kala bartaaye eh. habeen saacadad gudahooduna laba jeer hadlay ma sheegay war taniya ha sheegin baaba yidhi ha sheegine eh. muxuu sirtayo wixii la soo maray u sheegay warma uu jiran aldabagale maaha ninka hadlahayaa aryaadhaha kale maanay war ma haysiin eh. geedkii shabaab la dhihi jira khayaano cusubow keenay macaawisley iyo ciidanka iyo cid kastoo la dagaalamaysana waa ku wargelihaynaye ha ka digtoonaadeen dagaalkii ka dhacay shalay iyo doraad jicibow macaawisye macaawisleydana waa soo qaateen calanka soomaaliyana waa soo xirteen kadibna soomaalidu waa istaqaane taliyayaasha macaawisle iyo ciidamada dawladday la hadleen iyo koo isaga dhigaya inay macaawisle caadiya yihiin hadda hebelow xaggay kaa xigaan iyo hebelow waa kuwaanaa ka dhacday ka kadibna halhalay u toogteen muga dhagarqabe waa dhagar batayoo maalinbanuucow iska dhigaahe ha laga dhiifoonaado dhugmana ha lalahaado waaluuxuma geedismaris baa maalinba nuuc iska dhigaya cadowga noo dhuntayow waxaad iska soo dhigtaba dhaayaha kugu foorano dhalaar kale nama khaldaysi ninkii dhuumanaye dhabarkiisu muuqde dhaqsa loo ogaadaad sidiisii ka dhigantiin maxaa loo dhihi waaye waan waxaa kaloo la yidhi ogow dhuumashada qaar wuu dhabar ku muuqdaa waa dhibiyo hadiime waa dhibiyo hadiime waaqlo la yidhi dhaqaaq joog igayga dhalanku ila yaabe shacabba waxaan kula talinaya anigu sheekada shabaab wadaa waa dhuumashowgu ilmuhu cayaari jireen hadba dhinacayna ka imaanayaan hadba dhogorna way isu soo yeelayaan awalna waxay ahaayeen bahal dadka dharkiisoo kala wata maalinba nuuc inay soo xirtaanna wax u diidaaya ma leh marka bahal intii la yaqaanay iyo kuwaan la aqoonnin bahal layska jiro ninkii uu dhuuntaa dheefshirka dhabarka toogaashuudhowa ninkii uu dhuuntaa dheefshirka dhabarka toogaashuu dhowa ah hore loo yiri war abdullah waxaan kaloonkaa maqli jiray dhintay nin dabaana weyn ka daaqaa beerta waa daabaal warkalamaana war mahaysiine beelihii ku dagaalamayay shabeellada dhexe ciidan culusaa la kala dhex dhigay amarna waa la siiyey ciidanka cid kasta oo xadgudub samaysa hubka ka dhigaa layidhi amarka ciddii idinka meeshay taagantaha ku toogtaa lagu amray hadda waxaa la rajaynayaa dabkaa waan waan haddii lagu kala bakhtiin waayey awood ciidan in lagu bakhtiiyo waxaa kaloo la rajaynayaa hadday ganacsado tahay iyo hadday siyaasi tahay iyo hadday shabaab tahayba intii ku lug lahayd dabkaasoo danka raadinaysay in ayagana midba meeshiisa loogu tago warbaw ciidanka beelaha lakala dhex dhigay eh? madaxweyne shariif ma lagala tashaday haddee war waxaa kaloo la yidhi eh? diintay khiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane eh? qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlkii nebigiiye waa duul ilaahay qarribay iyo khawaariije al-shabaab qandhiyo waa xanuun qoorta noo galaye qarni hore rasuulkaa ka digay sida qiraalkaaye inta ay khawaariijta xumiqaarad nala joogto inta ay carruurteenna qalan weli aan qaan gaarin inta ay dhallaan iyo qof weyn qoorta ka jarayso inta ay qabiir iyo door naga qisaasayso inta uu dad qaaliya shabaab qalad u laynaayo intay qarax ku dilayaan midkii noo yar hana qaada soomaalahay gunnimo qaasa noogu qoran meel qaaburaha intii iilka looga qooday shabaab qalaad ku deela yaa qiyaasi kara xubintii kalmaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabadii barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo waayo guryaaniyo